بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آياتنا وقل إيا تضواتا إلى آياتنا وقل سديتا يلبا سورة البقرة شيطانك ألا إنه قدق سبحانه وتعالى inamaa yamurukum shaydaanku horta waa cadowgiinu yidhi allah inamaa yamurukum wuxuu idin amri bisuui xumaan iwalfaxshaay xumaanta xadda ka baxsan xumaan guud iyo midda xadda ka baxsan waan taquuluu inaad tidhaahdaan buu idin amri calallahi alla ku dul tidhaahdaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oo waxaan alla diin ka dhigin aad diin ka dhigtaan wadaa qiila marka kuwa noocaasa dadka diinta iyo dadkii markaa nabiga la joogay ka soo qaad Ah, inagana waa inay kushaysaa waa inay haysataa waidaa qiila markii lagu yidhaahdo lahum iyaga ittabicuu raaca maa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey qaaluu waxay dhihi may raaci mayno bal natabicu waxaanu raaci maa alfaynaa waxaanu ka soo gaadhnay oonu ku ogaanay caleyhi dushiisa abaaana abayowgayo allah wuxuu leeyahay miyay raacayaan intaasu meesha taqdiirtay ku jirtaa lafdi qur-aan kuma jirto walow kaana aabaauhum aabaauhum aabbayoogood xataa hadday yihiin laa yacqiluuna kuwa aan fahamsanayn shayan shayna walaa yahdiduuna aan hanuunsanayn allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dadka dadkii nabiga margaa la jooga wey innagana qof kasta oo xaqa raac la yidhaahdo oo diida oo hidiyo dhaqan ka doorta waa sidoo kale un aabbahay sidaasuu dhihi jiray sheekh hebel baan sidaa ka maqlay maw hebel baad ka cilmi markaasuu kuleeyahay de aw hebel babsaasuu yidhi miyaad ka cilmi badan tahay waidaa qiila markii lagu yidhaahdo lahum iyaga itabicuu raaca maa anzal allah alla wuxuu dejiyey oo qur-aanka kariimka kitaabka nabiyullaahi maxamed lagu dejiyey qaaluu waxay dhici raaci mayne bal nartabic waxaanu raaci maa alfaynaa waxaanu ka soo gaarnay caleyhi dushiisa aabaana waxaanu ka helay caleyhi dushiisa aabaana abayoogayo taasaanu raacaynaa bayidhi wahidihiya dhaqanka dadka raaca dadka ruux jaahil oon waxba aqoonin aw hebel baan sidaa ka maqlay yidhaahda way marka alle wuxuu leeyahay awalow kaana hadday ay yihiin aabaahum aabayooban laa yacqiluuna kuwa aan garanaynin fahmaynin shaan shayna walaa yahtaduuna anhum sana miyay raacayaan marka taqdiirta meesha ku tahi waxaa wey qur-aanka taqdiirtiisa ayatabicuuna aabaahum ma aabayoogood bay raaci walow kaana aabaahum aabayoogood xataa hadday yihiin laa yacqiluuna shay an waxbaba garanayn jaahil lama raaco marka wax taqliid la yidhaha meeshan joogo qofka aad taqliitanayso qofku haddii uuna cilmi lahayn oo cilmi doon yahay qofka uu u malaynayo inuu ugu roon yahay oo ugu cibaado badan yahay ugu aqoon roon yahay yuu wax weydiin hadduuse qofku wax kala fahmi karo oo kala fahmi karo waa inuu nusuusta raaco oo dabagalo markii nusuusta uu masalada ka fahmi waayan markaasuu u baahan madaahibtii waxaa inuu baadho laakiin inta nusuusta uu heli karo waxba madhab uma baahna qofkii ومثل الذين كوي صفادود وحوي كفروا قالوا كمثل الذي نن او كله ينعق الدواقي بما شيء لا يسمع ان مقلين الا دعاء دواق دو ونداء دواق دير موين هم كواس الصم ويدغلايهم بكم ويدغلايهم حق مقل مايان ويأفلايهم حق كما هدليان عمي وإندلايهم حق ما اركيان فهم لا يعقلون هم فهم سنه روحوا دغلايهم Eh, dhawaaq hadii loo dhawaaqa ma maqlay wuu aflaayaho ma qayshan karo war halaisoo gurmadoy ma dhihi karo wuu indhalaayaho wax agtiisa mari ma arko haye ruuxaasi inuu waxgaran inteeba waxgaran qofka xaqdiidihii waa sidaa marka malidiyan ciqba waxaa la misaalinayaa mathalu ladiina kafaruu marka waxay ka dhigan tahay ninka kuwa gaaloobay u dhawaaqay bay ka dhigan tahay mathalu ladiina kafaruu kuwa gaaloobay sifadoodu ee loo dhawaaqay kamasali ladii nin oo kale weeyaan cuqu u dhawaaqay maalaa ismac waxaan maqlayna ilaa ducaaan dhawaaqa dhow iyo walidaan dhawaaqa dheer mooyin shay aan ku maqlin ku garanaynay xoolahoo kale bahaimtoodha kale ka soo qaad dhawaaqaaga way maqan laakiin dee garan maya hataa xoolaha qaarkood way garan wixii la yidhaahdee way garanayaan adu waxaan waxba fahmaynin ood u dhawaaqda bay gaaladu lamid yihiin si kasta haddii loola hadlo waxba fahmi mahayaan marka masaladu misaalku waxaa weye tashbiihdu gaal qofka u dhawaaqay cid aan waxba maqlayn waa ka wadhaaqo dhagala oo indhala oo afla wamahalu ladiina kuwii sifadoodu waxa weeye kafaruu gaaloobay oo loo dhawaaqay kuwa gaaloobay oo loo dhawaaqay sifadoodu waxaa weeye kamahali ladii nin oo kale weeye yanciqu u dhawaaqay bimaa shay laa yasmacu aan maqlayn ilaa ducaaan dhawaaqa dhow iyo wanidaan dhawaaqa dheer mooyaan aan wax kale maqlayn hawdawuu maqlay laakiin wuxuu leeyahay ma fahamsana maxaa ugu wacan summun waa dhagalayihiinoo waxba maqli mahayaan bukmu waa aflaawayaalo ku hadli kari maayaan xaqa cumyu waanay idhalaayihiinoo xaqa iyo meeshuu jiriyo dadka fiican ma arkaan hum la yacqiluuna ma fahamsana ruux aan dhagalahayn oon dhawaaqii maqlayn oon indhalahaynoo waxa agtiisa jooga maqlayn oon hadlan karaynoo booqan karan intuu waxma garanayo yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye aayaddana waxaa la yidhaha suuratulbaqara way kala badhaa ayaa la yidhaahdaa macalimiinta markaan qur-aanka dhigan jiray yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye kuluu cuna min dayibaati maa shay kiisa wanaagsan razaqnaakum aan idinku arsaaqnay washkuruu ku mahadiya lilaahi alla ku mahadiya in kuntum haddaad tihiin iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabuday qofka alle keligii caabudayahay waa inuu xalaal cuno allana ku mahadiyo xalaasha oo muuminku wixii alla siiy waa inuu alla ku mahadiyo hadday dhibaata ku dhacdana waa inuu sabro oo alla magan galo way marka mid waxa aanu idinku arsaaqnay kiisa fiican waa maxay waa inuu xalaal yahay nadiifna yahay wasaq ahayn wasaq iyo wax noocaas waa inuuna ahayn hadduu qofku jaadka cuna ka waran ma dayib ah dayib ma aha jaadka waxoogay waa waxaad maalin arkay riyo qaad cunaya ninna uu ku ag cunaya qaadka waa khatar ogow masaladaas dad fiicanoo qalbi wanaagsan oo qaadka cunaa jire inay iska daayaan baa fiican ah, hadde muminiin wey waan hubaa inay muminiin yihiin dad badan dana qaadka waxooga yar barakeey <laughs> marka dadkaas waa iska daayeen aanu qalbi aada uguma ballaadiya afka waa xaaraamo dad badan baa muxuu ahaa xidhiidh laleh laakiin qaadka baadhistiisa boqolkii laba iyo afartan baa darooga inta kale waa sun khamriga boqolkii sideetan baa darooga ah inta kalena waa wax kale wey marka de waa sun jidhkaagii buu dilaya waxaa la ogaaday qaadka hal bil ninkii cuna ama ilaa laba bilood jidhkiisu uu dhimanaya khamrigana afartan koor ninkii cabe caqligiisaa tegay waa isku midun yaa ayuha ladiin marka kulu min dabaat maa razaqnaakum ilahay risqiga nadiifta ina siiyey aan cunno yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa muminiinta kuluu cuna min dayibaati ma kay shay kiisa wanaagsan razaqnaakum aan idinku arsaaqino nadiifoo xalaala washkuruu ku mahadiya lilaahi alla ku mahadiya ilaahu adaa isiiyey dhaha oo daacada badiya shukrigu waa daacadoo la badiyo in kuntum haddaad tihiin iyaahu alla tacbuduuna kuwa caabuda macnaha qofka alla keligii caabuda dhaqankiisu waa sidan inamaa xarama markii marka dayb wanaagsan cuna la yidhi waxa keliyaha linaga xaarameeye baa meeshan lagu sheegaya waa kaynu sheegno cibaadada waa lama galay cibaado lama keeni karo ilaa way sharciga ogolaaday mooye ashyaada ilaahay inoo abuuray intan yaroo sharcigu ka soo reebay mooye kulli xalaal bay inoo yihiin inamaa xarama wuu xaaraam yeelay alle calaykum dushiina almaytata baktiga iyo dama dhiigga suurad baa ku qaydaysay daman masfuuxan waa dhiigga la daadiyo markii la gowraco daata ee dhiigga ku jiraa waxba dhib ma leh walaxma alkhinziiri oo doofaarka hilibkiisu waxa xaaraamnimadiisa jeris badan buu leeyaha iyo wamaa shay uhilla loogu dhawaaqay markii la gowracayo bihi isaga bikayrillahi loogu dhawaaqay oo magac kale lagu gowracay bikayrillah faman idura qofkii u dhibaatooda ficilku waa majhuul haddana musamaynu ka laqbaynayna faman idura qofkii u dhibaatooda u bahda kayra baaqin isagoo dhaalima kayrkii walaa caadin xadgudbo colaytanna aan ahayn falaa isma calayhi dembi dushiisa ma saara maxaa yeelay in allaha alla kafuurun kii dhaafay raxiimun oo naxariista ilaahay dadkii dembiga faraha badan la yimid buuba u dhaafiya qofkan ay ku kaliftay inuu waxan cuno oo si dhibaata u geysay ilahay wuu u dhaafayaa wey ile naftaada inaad disho waa xaaraam naftaada inaad disho baktigiibaad meeshan ku aragtay baktigii aad meeshan ku aragtay haddii meel dhow aada dad ka gaadhayso in markaa gaajada iskaga bisa cun haddii wadadu dheer tahay oo lahayna ka sahay qaado intaad ka dharagto alaabtaada hore ka qaada ah. eh, eh, khiziirka isaga sidaa maaha khiziirka lama ogola marka neefkaasi mawquudo iyo mutaradiyey waa inuuahay neefka meydku waa ruuxa neefka aan la gawricin way dhiigguna waa dhiigga masfuuxa ah dhiigga la daay daman masfuuxan waa dhiigga markii la gawraco soo daata laakiin dhiigga hilibka ku jira nijaas maaha waad ku cuni intaad karsato dabkaa dili waad cuni qaydinka hadii lagu cuno xaaraan maaha laakin waa karaahay culimadu yidhaahdeen si qaydinka lagu cuno kuruska waxaad arki jiray isagoo caydina la cuni jiray dhiig male kayra baaqin walaa cadin laba sibood baa lagu fasiraa kayra baaqin qolyo waxay dhaheen aan xad gudbino wuxuuna u baahnayn aan baktigii ka cunin walaa caadin aan tallaabin waxaa ka fiican sidan aynu nidhino waa inuuna nin daalim ahayn cadowna ahaynoo wadagoyn iyo macsiyo uuna ku jirin weyn qofka loo ogol yahay marka gamacsiyada ku jira laftiisa ile naftiis naftiibaa ka bixi hadday naftu ka baxayso isaga laftiisu sidayna macsiyo kale una u gelin xoogaha iska yar cuno weyn inamaa xarama alla wuxuu xaaraam yeelay calaykum dushiina almaytata baktiga waa neefkaan la gowracin iyo wadama dhiigga masfuuxa ah sida suuratulancaam baan u malayn inay ahayd iyo walaxmal khinziiri doofaarka hilibkiisa jeeris badan buu leeyahay iyo maa shay uhilla loogu dhawaaqay bihi shayga likayr illaahi alle qayrkii loogu dhawaaqay faman idura qofkii u baahda oo u dhibaatooda kayra baaqin ku aalima qaydkii uu yahay walaa caadin ku cadowa qaydki u yahay falaa isma caleyhi dambi dushiisa ma saara in allaha alla kafuurun ka dhaafo wey raxiimun oo naxariista wamaa hule likayr illaahi waa waxa magac kale lagu gowraco hadda bilmatal dadkeenu dadkii dhintay waxbay u gowracaan dadkii dhintay waxbay hebel baa la xusi baa laydhaha waa khatar arrintaasi haddaad waalidkaa wax u bixinayso lacag inaad u bixiso iyo wax kasta haddaad inaad neef u gowracda damaado ilaahay degti baan u gowracay aabbahay baan ku xusay hadhihi lafdigaa ka ilaali magac kale ha ugu dhawaaqi alla degti baan u gowraco aabbahay baan u sadaqayn saasaa kugu filan laakiin hebel baan u gowricoon ku xusi waa khatar masaladaasi aan iska ilaalina insha allah hadda gawricii ma diidin ogow gawricii ma jira ma dhihin waa isku mid haddaad lacag u sadaqaysiy haddaad xoolo u sadaqaysiy haddaad u sadaqay markaad gawracayso aabbaha aabbahay baan ku xusida ka ilaali ilaahay degti baan u gawriciyo aabbahay baan u sadaqayn baan ku xusida ka daa ha ina aladiina kuwa yaktumuuna qariya maa anzala allahu alla wuxuu soo dejiye oo min alkitaabi kitaaba qur-aanka kariimka waa yahuudi kuwa qarinayaaye wayashtaruuna ku iibsada bihi qarintaa amanan waxoogay qaliilan oo yar ulaaika kuwaasi maa yakuluuna ma cunayaan fii buduunihim calooshooda kuma ridayaan ila naara naar mooye walaa yukalimuhum llahu alla lama hadlayo qiyaamaha ywma alqiyaamati qiyaama yomkiisa alla lama hadlayo hadal raxmadeed wey hadal raxmadeed wey walaa yuzakiihim ma dahirayo dembigooda mana dhaafayo walahum waxa u ahaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulun ayaddu si toosa ah markaa ay soo degtay waxay tilmaamaysaa yahuudda waxay qariyeen sifadii nabiyullaahi maxamed inay diintan oo xaq tahay bay qariyeen ujeeddadooda waxa weeye carabtan ay dee culimonimada wax kaga qaadan jireen ee carabtuna way xurmayn jireen yahuudi dee waa caalimiin bay dhihi jireen taasaa ka xumaan hadday yidhaha ninkan waa nabi xaq ah waa laga le xudubna mashilin u heli maayaan marka waxaa yar bay qarsaneen cilmigu dan isagu leeyahay u qariyey waa ahlu naar in aladiina kuwa yaktumuuna qariya maa anzala allah alla wuxuu soo dejiyey oo min alkitaab sifadii nabiylahi maxamed ah iyo taariikhdii nabiylahi maxamed ah wayashtaruuna ku iibsada bihi qarintaa ah, amanan wax yar qaliilan oo amanan waxoogay qaliilan oo yar oo hadduu xaqa sheegi lahaa wixii uu qaadan ma cunayaan fii buduunihim calooshooda kuma ridayaan bay ka dhigan tahay laa yaakuluuna kuma cunayaan fii buduunihim calooshooda ila naara naartim marka fii buduunihim waa iska tawkiide yaakuluuna hadii la yidhaha caloosha weeye waxa lagu cunaay maa yaakuluuna ma cunayaanoo kuma ridayaan fii buduunihim calooshooda ila naara naar mooye yacni wax naar ursababa waxaan ay cunayaane ay afmayshaarnimada ku qaateen ay xaqa qarintiisa ku qaateen waa naar waxay cuna waa naar buu ugu sababoobi walaa yukalimuhum allah alle lama hadlo yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa alle lama hadlo waa takliima raxmatina takliima cadaabin walalaan walaa yuzakiihim alla ma dahiro oo dembigooda ma dhaaf walahum waxau ahday cadaabun cadaab aliimun oo kolol inagana taasi wayna haysataayo haddaad cilmigii qariso adigoo dantaa aan baranayo in jahli kuu geynin cadaabkaasi waa diyaar ulaaika kuwaasi noocaa yeelay ee xaqa gariyey dantooda darteed u qariyey aladiina kuway ishtarawu dalaalata baadida iibsaday bilhudaa hanuun macnaha hanuunka fursad bay u heleen sidii milkigooda oo kale wey hanuunka fursad bay u heleen markaasay dalaal ku iibsadeen walcadaaba cadaabkana bilmakfirati dembi dhaaf bay ku iibsadeen oo makfiradii ah oo taamaho allah uu usoo diyaariyey bay intay diideen iyo famaa shay cajab badan baa asbarahum ku sabirsiiya cala naari qolada carabiga siiqatu tacajub baa laydhaha maa tacajubiyaa laydhaha marka allah ma ma yaabo subxaanahu wa tacaala inagaa lagugu baraarsan wax lala yaabo ma aha ninkii isagoo hanuun helay ka tegey oo makfiro rabay ta loo soo bandhigay ka tegey naarta siduu uga adkaysan karaa siday ugu dhiiradeen naarta noocaasa inay galaan say ugu dhiradeen marka shay caja badan baa ku sabirsiiyey naarta sidee ugu sabri karaan bay ka dhigan tahay macnaha oo ku adkaysan karaan allah wuxuu leeyahay ulaaika kuwaas aladiina kuway ishtarow dalaalata baadida ku iibsaday bilhuda hanuun oo iyagoo hanuunkii fursad u helay oo milkigooda uu noqday baadida doortay walcadaaba cadaabkana bilmakfirati dambi dhaaf ku iibsadayo isagoo makfiradii loo soo bandhigay oo xaqa raaca la yidhi diiday makfira waxaa usoo dabmaray cadaab famaa asbarahum ku sabri maxaa ku sabirsiiye cala naari allah ma yaaba inagu la yaabaa laleeyahy nimanka intay dambi dhaafkii diideen oo wax walba diideen siday naarta ugu adkaysanayaan daalika ciqaabtaasi maxay ciqaabtaa ku muteen bian allah bisababi an allaha nazala kitaaba kitaabka dejiyey bilxaqi run ku dejiyey waana ladiina kuwii ikhtalafuu isku khilaafay filkitaabi kitaabkana la fii shiqaaqin baadi bay ku sugayn baciidin oo fog waxa weeye kuwa kitaabka say isugu khilaafi waa yahuud oo kadha ka soo qaad yahuud baa waxay isku khilaafeen qaarkood baa rumaysnaade kulligood inuu waxaanu xaqiya way rumaysnahay markaasay aynu sheegno iyoyaynaan sheegin masaladu inagunbay inagu egtahay haddaynu yahuudnahay iyo may waa laynala wadaagaa khilaafkaa kuwa isku khilaafay diintoodii isku khilaafay khilaaf fog bay ku sugan yihiin innagana waa sidoo kale hadii haddii qur-aanka aynu isku khilaafno qaarkeen qur-aanka ma rabna yidhaahdeen hadda waxaan ognahay dad aada u fara badan oo la ruuxu mar hadduu qaala allahu qaala rasuululah yidhah waa bidci waa hubaa way aad bay waliba u badan yihiin mar hadduu qaala allahu qaala rasuululah yidhah waa bidci bidcadii bayna garanay bidcadu waa wax cusub oo diinta lagu soo daray marka kitaabka qur-aanka kariimka iyo diinta in la isku khilaafo ma in wax la isweydiiyo waddo la wada ku dhacday لأن الله ألا نزل الكتاب كتاب كيف الدجيب بالحق ربك الدجيب وانا يديدين وي وإن الذين كوا اختلفوا في الكتاب اسكو خلافي ومد ولبا سيقوني وفصيرتي وفي شقاق بادي بكتبينه بعيد لكم ليس البر إحسانك عبادة معها أن تولوا إناد أجيدسان وجوهكم وجيالكين قبل المشرق حق برقة يوم المغرب حق قلباتها ولكن البر إحسانك إيمانكم man weeye aamana rumeeye bilaahi ilaahay rumeeye walyawmi alaakhiri maalinta qiyaamana rumeeye walmalaaikati malaaigtana rumeeye walkitaabi kitaabkana rumeeye wnabiyiina ambiyadana rumeeyey waatal maala xoolahana siiyey calaa xubihi isagoo jecel maca xubihi dawilqurbaa qaraabada kuwur saaxiibka ah ilmatiyaamaha agoonta waxu shaqeeya lahayn umasaakiina masaakiinta aan xoolahoodu ku filayn wabna sabiil dadka socotada ee sahayday ka dhammaatay iyo wasaa'iliina kuwa barya doonka ah wa fii faki riqaabi addoonka fakintiisa addoonnimada laga fakiyo ku bixiya wa aqaamo salaata salaadana ooga waata zakaata zakada bixiya walmufuuna kuwa oofiya walmufuunadaas icraab ahaan walmufuuna way godan yahay ugo waa lagu goday man aamanadaa hore yuu ku cadfan yahay albira man aamana iyo walmufuuna kuwa oofiya bicahdihim ballantii ay alla la galeen ballantii iyaga dhexdoodu galeen idaa cahduu markay ballan galaan wasaabiriina waamdaxu saabiriina kuwa sabray oo adkaysta oo cibaadadaa ku adkaysta yaa iyagana gooni loo ammaani fi lba'saai gaajada iyo abaarta u adkaysta iyo wadbaraai jirada iyo xanuunka iyo xiinalbasi marka dagaal ku jiro ee la dagaalamayo ulaaika kuwaasi aladiina ku weeye sadaquu ka run sheegay iimaankooda walaahi kuwaasuna hum lmuttaquuna kuwa allahood ka baqa wey waxa wey meesha waxay idhahan qoladii yahuuddi waxay idhaaheen war muxuu ninkan qibladii qudus ahayd uga leexday bay yidhaahdeen carabina waxay yidhaaheen war qibladii carabtu waa kane muxuu uga leexday markaasaa laleeyahay in beri la aado iyo in garbeed la aado waxba sharci maaha waxba ixsaan maaha waxaa ixsaana in alla laga amar qaato wey ama bari hala aado ama galbeed hala aado ama meel kale hala aadeen in alla lagama qaataa ixsaan ee jiha kaliya in la aado waxba ma aha marka intaas wax qiimo le male jihadaasi bari baan u jeedsaday ama galbeed baan u jeedsan le markuu nabigu maka joogay markuu nabigu madiine joogay maka waa galbeed qudusna waa bari marka in bari la aado ama galbeed la aadaayo wax qiimada male qiimada waxaa le in alla laga amar qaato ama bari ha ku aadsiiyo ama galbeed ha ku aadsiiyo waa sidaa macnuhu waxa weeye kuwaas marka ixsaanku wanaagu waxa weeye dadka alla rumeeyey waxdaaniyadiisa cibaadadiisa maalinta qiyaame iyo waxyaabaha dhacaya laynooga warramay malaa'igtoo jismi nuuraani ah oon alla caasiyaynin kutubta munazalka ashaasaa jinsiyaa la yidhahyo kutubtao dhan si guud baynu u rumaynayna afar baana si gaara ah loo sheegay annabiyiina rumeeyey jiritaankooda ambiye alla leeyahay inay rumeeyaan riwaayo aan u malayn inayna aada u xoog badnayn boqol iyo afar iyo labaatan kun bay ambiyadu ahayd baa la yidhaahda rusushuna waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban baa la yidhaahda marka inaga shan iyo labaatan oo qaarkood la isku khilaafsan yahay unbaa la inoo sheegay oo sidaa yeela oo xoolahana bixiya iyagoo jecel dadka u baahan ee qaraabadooda ah agoonta cid u shaqaysa aan lahayn cid ka aabuhu ka dhintay wax u shaqaysa lahayn iyo masaakiinta aan waxay haystaan ku filayn miskiin waxaa la yidhaha qofka wuxuu haysta inuu ku filayn waxba ha haysta hadduu doone dadka socotada ee sahaydu ka dhamaatay dadka baryadoonka ee gacanta hoos dhigan haddii adoon jiro lagu soo iibiyo lagu fakiyo sida abubakar sidiiq oo kale salaada siday tahay u oga zakada bixiya iyo kuwa ballanta ofiyo markay ballamaan waxaa si gaara loo ammaanaya dhibaatooyinka kuwa ku sabray ilbasa faqriga iyo gaajada ku sabray dara xanuunka iyo jirada ku sabray xiina albasi dagaalka iyo colaada ku sabray kuwaas hade waa kuwa runta sheega wey kuwa intaa ku sabray laysa albira wanaagu ma aha iyo daacadu an tuwalluu inaad u jeedisaan wujuuhakum wajiyaalkiina qibala almashriqa xagga bariga iyo walmaqribi xagga galbeedka walaakina albira qofka ixsaanku waxaa weeye walaakina albira man aamana billah marka yani bari iyo galbeed in loo jeedsado waxba ma aha hadaad bargeeso hadaad galbe ujeeto waxaa wax ahoo qiimo leh qofka alla rumeeyo hadba meeshuu u jeediyo ujeedsada wey walaakin albira ixsaanka iyo samafalku iyo daacadu man aamana qofkii rumeeye bilahi ilahi walyawmi alaakhiri yom alaakhiriy waxyaabaha dhic waa lainooga waramay waa qeybka walmalaaikati qiyaamaha oo la rumeeyo caqiidada aad ba wax ugu tari qofku hadduu qiyaamo rumaysan yaho si dhaba ah u rumaysan yahay dembiga aada buu isaga ilaalin hadduu dembi galana wuu ka tooba keen waa markuu qiyaamada rumaysan yahay iyo walmalaaikati malaaigtii walkitaabi kutubtoo dhan iyo wanabiye ambiyadoo dhan ambiyada si guud baa loo rumayn gaar ahaanna inta lainoo waramay waa talmaala xoolaha siiyey calaa xubihi maa xubihi isagoo jeceloo u baahan dawil qurbaa qaraabada kuwa saaxiibka ah walyataamaa agoonta walmasaakiina waxmahaystayaasha ibna sabiili dadka socotada saahidu ka dhamaatay iyo wasaa'iliina kuwa barya doonka ah wa fii fakir riqaabi qoorta soo furashadeeda soo fakinteeda addoonnamadu ka soo fakinay ku bixiyey ma hayno hadda waan iska baranaynaa une addoon ma hayno wa qaamo salaata salaada ogay oo shuruuddeeda iyo arkaanteeda la yimid wa atal maala zakata zakaata zakadana bixiyey iyo walmufuuna kuwa oofiye bicahdin ballantooda ay alla la galeen ama dadka la galeen idaa cahaduu markay ballan galaan wasaabiriina saabiriinta amdaxu saabiriina kuwa sabray baa si gaara u ammaani maxay sabreen filba'saayi dhibaatada waa gaajada iyo juuca iyo abaarta wadaraa'i dhibka jirada iyo xanuunka waxiina alba'si waktiga dagaalka ulaaika kuwaas aladiina ku weeye sadaquu ku rur sheegay iimaankooda iyo afkooda ulaaika kuwaas muntaquun iyaga allahood ka baqay taqwadu waxaa weeye imtisaal wajtinaabu nawaahi waijtisaalu awaamir taqwo haddaad maqasho luq ahaan waa gaashaan laakiin taqwo waxaa la yidhaha amarka allana ku diranto nahyigiina ka joogsato wey marka bal sifooyinkaa inaad ku sifoobi karto ruux walbaba isku day yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyen kutiba waxaa la waajibiyey calaykum dushiina lagu farad yeelay alqisaasu qisaas filqatla kuwa lalaaya qisaasta af soomaaliga waynu isticmaalahay qisaas waa waxaa weeye israatraac bay noqon marka ninkaasi wuxuu dilay yaa loo raadraaco isagii baa la dilay qisaas wey yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba waxaa la farad yeelay calaykum tukiga alqisaasu fi lqatlaa kuwa la laayay alxuru qofka xorta ah yuqtalu bilxuri baa loo dilay waalcabdu qofka addoonka ana yuqtalu bilcabdi baa loo dilay walunsaa gabadhana bilunsaa gabadha kalea loo dilay faman cufiya qofkii laga cafiyo loo cafiyey lahu isaga min akhiihi min qatli akhiihi walaalkii dhiiggiisa qofkii loo cafiyo oo laga cafiyo shay-un shay ka mida oo la cafiyo fa calayhi cala alcafiy kii cafiyey dushiisa waxaa ah itibaacu dabagal bilmacruufi ninkaa cafi uu cafiyey uu si fiican wax uga qaato iyo wa adaa-un gudid ileyhi isaga loo guto biixsaani si fiican loo guto ayadda waxaa waxaa laleeyahay aayadda waa ina anafsa binafsi walcayna bilcayni walanfa bilafi waljuruuxa qisaas aayaddaas wey marka waxa weeye labada qof ee xorta ah ee muslimkaa ah, rag iyo dumar waa la isu dili ninku gabadhaa hadduu dilo waa la dili gabadhuna hadday nin disho waa loo dili addoomuhuna waa la isu dili waa intaa keliya meesha ku jirta intaasaa la isu dili wey gaal muslim loo dili maayo qof gaala nabigaas sheego oo caddeeyey culimada qaar baa waxay yidhaahdeen gabadhu markay nin disho hadii laga cafiyo inta la dilo yaa ninka magtiisa oo kontonana la bixin way yidhaahdeen aqrigal maa tahay magii qisaasi ismaba raacaanba uga cafiyey ninkii wax lahaa qolyana waxay dhaheen <clears throat> ninku hadduu gabadha dilo inta ninku hadduu gabadha dilo inta isaga la qisaaso yaa qoladaa ninka laga dilayna magtoodii waxoogay loo waxa waxba kama jiraan labada muslimka ah rag iyo dumar ee xorta ah waa la isu qisaasaya taa hadalka ma sheego qisaastuna waxaa shardi ah inuu kan wax laga dilay cafiyo markay iscafiyaan qofkan wax dilay ee qisaasta laga cafiyey waa inuu si fiican wax u bixiyo qofkan laga cafiyey waa inuu ninkan cafiyey si fiican oo wanaagsan oon dhib lahayn martii uga qaato eh, itibaacun bilmacruuf wey si fiican oon dhib lahayn waa inuu magta uga qaato kan magta lagu leeyahayna si fiican waa inuu u gutoon meermeerin lahayn yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas qisaastaa laidin waaj laidinku faray leela fi lqatla dadka la laayay alxuru qofka xortaa ah bilxuri baa loo dili walcabdu bilcabdi wanusa binusa waa kaynu sheegno aayaddu waa mansuuqa oo labada ruux ee hortae rag iyo dumarka waa la isu dili faman cufiya qofkii laga cafiyo ama qofkii loo cafiye lahu isaga min akhiihi walaalkii dhiiggiisa shay shay ka mid qofkii loo cafiyo walaalkiisii uu dilay qofkii loo cafiyo shay ka mid a fa cala alcaafi qofkii cafiyey dushiisa waxaa ah itibaacun saacid bilmacruufi si fiican uu ruuxa u raaco ruuxa uu cafiyey uu si fiican u raacuna dhibine uu u raaco iyo wa adaaun gudid ilayhi kaa wax cafiyey loo guto wixii uu lahaa biixsaanin si fiicanoo dee aan meermeerihib lahayn daalika taasina takfiifun fudaydin weeye min rabbikum rabbigii ka ahaatay iyo waraxmatun raxmad wey fudaydintu waxaa weeye yahuuddu qisaas mooye cafis ma lahayn yahuuddu qisaas mooye cafis ma lahayn nasaaraduna cafis mooye qisaas ma leh ina waa lainoo fududeeyo xaalad fiican oo lagu heshiiyo oo dadku ay ku walaaloobaan yaa yaa lainoo fududeey waa lainoo fududeeyo laakiin dadkeena dhibka haysta waxa wey ruux baa ruux dili cafiba la dhihi maayo mag baa laga bixin hadda cafiba la dhihi maayo waxaa wey cafiba tan laftiisuna aan cafiya dhihi maayo magtu si ugu xalaalowda cafiba lama dhahay waa dhib ina haysta wey masaladaa marka qabyaaladaa inoogu wacani ninkii markuu wax dilo reerkoodii buu la jooga cid ka qaada ka qaban kartaa ma jirto hadda bariga qolada anaga wardheer baan deganahay qolada naga sheysa ee reer barigii qisaastay toosu isticmaalaan inta ninku markuu kas u dilo inta la soo xido yo halkaa lagu dhufan dadka qaar way dilayaan qaarna intay sii daayaan baa mag la siinaya waxaan xusuusnahay anoo goor aroora meel galdagoba la anoo jooga yuu suuqa wiilwiil ku dilay waa la soo qabtay saacad gudaheed baa lagu qisaasay waxaa kaloon ogaa boosaaso nin baa nin dilay qoladii tolkii ahaydoo joogtay yaa yidhi la qisaasi mahayo mag baanu bixin qoladii kalena way diideen nin qoladaa waxdisay boqorkooda ahaa suldaankooda yar wadaadahayo aan saaxiib ahayn markuu yimid bui waan soo xidhay soo xidhay bes waxaa la yidhi waan cafinay marka labalaab buu magti usiiyey marka qoladaa reer barigay way soo xidhayaan ruuxii dil inagu waxaa la baahan yahay ruuxii wax dila in la soo xidho ah. allah wuxuu leeyahay faman cufiya lahu min akhihi shay fatibaac dalika kaasi takfiifun fudaydin weeye min rabbikum ka ahatay waraxmatu raxmad oo qoladii yahuudda ahayd en cafiska lahayn iyo qoladii oo cafiska lahayn waa linaga fudeeyey qoladan aan cafis mooye mag lahayn de magta la-aanteedu waa dhibaato ruux la diloon mag laga qaadan faman ictadaa qofkii xadgudba bacda dalika intaa kadib intii magta la kala qaatay kadib falow waxaa usugnaaday cadaabun cadaab aliimin oo kule qofkii markuu magta qaatay wax dilay oo ama kii uu cafiyey dilay ama saaxiibkii dilay iyo qaraabadooda dilay waa ahlu naar wey cabdullah binu cabaas ma laha buu leeyahay tawba male buu leeyahay qofkaasi qof intuu magtii qaatay oo wax dilay haddana intuu magtii qaatay haddana wax dilay tawba male buu leeyahay cabdullahi bin cabbaas faman ictadaa qofkii xadgudba bacda dalika intaa kadib oo isagoo magtii qaatay wax dilay falow waxaa usugnaada cadaab cadaab elo oo kulul walakum waxaa idinku sugnaatay fi lqisaasi qiyaasta xayaatu nolol yaa weli labaaba caqliga kuwa u saaxiibka how maxaa noloshu maxay ka dhigan tahay lacalakum tattaquuna ilahay inaad ka baqdaan baa la rabaa likay tattaquun sidee qisaastu nolole ugu sugnaatay waa hadal gaabano qur-aanka fasaaxadiisay ka mid tahay waxaa weeye markuu ruux ruux dilo oo la qisaaso nolol baa idinku sugan oo ruux dambe oo la dili ma jiro ruux walba qisaastiibuu ka baqaya marka wax dadaho isdili ma jiro waa la nabdi saasaa lagu wada joogi islaam baana dadku ila ku dhaqme markii magtii la kala qaato ama ruuxii la qisaaso bas dib dambe la isugu sheegan maayo walakum waxaa idin kusugan filqisaasi qisaasta xayaatu nolol qisaas husay nolol u keeni markii wax la qisaaso dad fara badan oo la dili lahaa baa noolaanay filqisaas yaa ulil albaab caqliga kuwa saaxiibkahu kuwa qur-aanka ku dhaqmo weeye lacalakum tattaquuna likay tattaquuna inaad baqdaan yaa ahlul albaabkow lacalakum tattaquuna inaad alla ka baqdaan baana loo baahan yahay sidaasaa qisaasa loo jiday lacalakum tattaquuna alla inaad ka baqdaan ba qisaasa loo jiday kutiba waa la waajibay calaykum dushiina idaa hadara axadakum midkiin markuu kusoo xadiro almowtu geerida in taraka khaylan maal hadduu ka tago alwasiyatu dardaaran lilwaalidayni uu u dardaarmo iyo walaqrabiina qaraabada bilmacruufi si caadee ugu dardaarmo oo uuna warasadiisii moora joogine wax yaroo deeqiyan uu u dardaarmo xaqan xaq weeyo calalmuttaqiina kuwa allahooda ka baqi lagu leeyahy ayaddana waa mansuuka aayat lmiiraah yaa lagu naskay in allah adaa kula di xaqin xaqah buu nabigu yii alayh salaatu wasalaam mid walba alla xaqiisii buu siiyey marka waalideynka waalideynka xaqoodii buu alla siiyey subxaana wa tacaala waalideynka xaqoodii buu siiyey rubuc niswa yuu alla siiyey qaraabadana kuwa wax dhaxlo oo dee qaraabadahu wax dhaxla xaqoodii bay helayaan laakiin qaraabada kale en waxba dhexlayna waa loo dardaarmi karaa dardaarankuna waxaa wey waxaa la wasiyoona waa inuuna ulus ka badnayn ulus maal ka badnayn wy allah wuxuu leeyahay kutuba waa la waajibiyey calaykum dushiina idaa xadara axadakum midkiin markuu ku xaadiro almowtu dhimashadu ama geeridu in taraka hadduu ka tago khayran khayr ka tago alwasiyatu baa la waajibiyey kutuba calaykum idaa xadara axadakum alwasiyatu kutubada naabifaacilkeeda waka lilwaalideyna loo dardaarmo alaqrabiina bilmacruufi si fiican loogu dardaarmo oo aan lagu xadgudbin xoolaha dadkii dhexli lahaa marka waalideynka waxaynu nidhi iyo qaraabada dhaxal kale waxba loo dardaarmahayo allah adaa kula dii xaqin xaqan marka qaraabada kale dhaxal ka lahayn waa loo dardaarmi karaa xaqan xaq weeye dardaarankaasi calalmutaqiina kuwa allahooda ka baqay ee waajibkuma aha faman bedelahu dardaaranka qofkii bedela bacdamaa samicahu kii dardaarmay intuu ka maqlay fainamaa ismuhu dardaaranka bedelidda dambigeedu calal ninkoo yubadiluunahu bedela in allaha la samiicun caliim macnuhu waxaa weeye qofku hadduu dardaarmo qofkii dardaarankaa maqlayay ee fulinayey hadduu bedelo isbedel ku sameeyo oo xoolihii uu dardaarmay qayb ka mida ka reebo ama ciddii siiya uu yidhi uuna siinin ama ciddii in ka badan uu dardaarmo dembigaasi ninkii dardaarmay ee dhintay ma saara kan bedelay buu saaran yaha wey ninkii dardaarmay uu u dardaarmay uu ka bedelay dambigu isagu saaran yahay kan waxba kama saara dhintay haddii eh, ninkaa dhintay laftiisu aayadda inagu soo socota faman bedelahu qofkii wasiyada bedela bacdamaa samicahu intuu ka maqlay ninkii dhintay kadib intuu ka maqlay fainamaa imhu dmbiga bedlid fainamaa imhu dembiga bedelidu ala ladiina kuwa dul saaran yubadiluunahu bedelay ee eh, kii dhintay waxba kama saara in allaha la samiicun ka maqlin way caliimun oo ogo qofka wax bedelo waa lagu ogaan faman kaafa qofkii ka baqa min muusin ninka wax dardaarmay janafan leexasho uu dardaaranka si xun u dardaarmay aw isman xadgudub oo fa aslaxa baynahum dhexdooda suubiya falaa isma caleyhi dambi dushiisa ma saara tan waxaa weeye ninkii dardaarmayayo si xun u dardaarmay hoolo fara badanoo aan kuwii la rabe ahayn buu cid aan u cunamin buu waxa weeye dad buu waaridkiisiibuu bilmatal u dardaarmay ninkan dardaaran fuliyaha ihi hadduu dib u habeeyo oo waxaa xunee ku jira uu ka saaro oo dib u saxo wax dembi dushiisa ma saaro faman khaafa qofkii ka baqa u maleeyo weeye min muusin qofkii dardaarmay janafan leexasha uu xaqi ka leexday aw isman xadgudub iyo dembi oo fa isla hagaajiyo baynahum dhexdooda fala isma caleyhi dembi dushiisa ma saara in allaha alla subxaanahu wa tacaala afuurun ka dhaafooy raxiimun oo naxariisto oo sharciga qofkii ku dhaqma oo tooba keena oo masaalixda ka shaqeeya allah wuu dambi dhaafaya subxaana wa tacaala wallahu aclam